بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan noo dambeeyey fasalkii ku saabsanaa wadaadku kaga hadlahayey baabkii khaasna waxaan kusoo jirnay xukmu ashyaa oo dhowr fasal isdhexgeliyey marka qaybo ayuu u qaybiyey oo iskaga soo hadlay marka qaybtii hore oo ahayd xukmu ashyaa buu ka soo hadlo xukmuashyaaq alwuruudi sharcigu ka soo hadlo hadda wuxuu rabaa inuu ka hadlo iyaanu istisxaab ilxaal fasalkaasuu hadda inuu ka hadlo wuxuuna jiri waa ama istisxaab xaalkii oo lala saaxiibo oo la wato istisxaab dee haddii siinka iyo eh, ta'da la yiraahdo waa saaid wey saaid wey sax weeye haddii dalab laga dhigo waxa waxay noqonaysaa dalabu suxba inaad la saaxiibto ood raacdo ayuu dalbay wey marka hadda waa istisxaab waa inaad xaaladii jiray aad wadato wixii shalay jiray inaad maanta wadato muhiimadu doona wuxuu yidhi wa istisxaabu lxaal xaalka oo lala saaxiiba soo ma aha hadda saaxibulxaal shuu tacriifkeeda tacriifi waa fiican muxuu yidhi huwa hubuutu amrin fi zamani thaani الثاني هو ثبوت امر رقم كلمات سو جيدان هو ثبوت امر ارين وين سوغنتahay حكم iyo قضيه وين سوغنتahay في الزمن الثاني وقتiga labaad maxay saas u dhacday li thubuutihi ila thubut al-amr fi fi al-awwal samanka hore uu jiray war shalay wixii jiray maanta waa jiraan mooy allahumma wa alla ilaha wax dooriyo xukunka shala ugeedo xalaal ahaa waa xalaashiisi wax doodiya in la helo ugeedo xaaraamta ahaa maanta waliba xaaraam in la helo xukunka shala caamka ahaa oo ahayd la qabsado waliba caamkiisa waa lagu dhegan yahay daahirkii lagu camalfalay ahayd waa lagu camalfalaya in wax doodiya la helo laga wada marka dhaasa loo yeelalimaaalyu litayiiri xasaa loo yeelaya oo sabanka labaad loo wadanaya w sabanka hore sugnaa lifaqdi in la waayey maa yuslixu wax usuubada litakhyiiri doorin min alwali kii hore la dooriyo ila aani mid labaad loo doori arrin labaad loo doori lama hayo marka xaaladda sideebaad ku haynaysaa فضربان بو استصحاب حالك ضربان لما نوع استصحاب العقل استصحاب الحال العقل حالة عقل إن وضط عقل وحو كتساهي وشل عقل كتساهي إن وضطه وفاين دونا واستصحاب الحال الإجماع إجماع هوري أقنتمي أو نقاني أو مسألة كقنتمي إن لا سيوته وضع صلى قيبيها فأما استصحاب الحال العقل عقل حالة دي سين لوته فهو أسوي حوي رجوع إن لو نقضه فهو رجوع وهو نقشه يقول الله إلى براءة الذمة dimadaada iyo mas-uuliyadaada qoortaadu inay berito xaladhalay tahay fil asli asal ahaan wey asal ahaan asalkaa u qaadana dee asalka kii wax lagu dhisaayey maaha asal ahaan iyo guud ahaan wax laga hadlayo asal ahaan iyohe iyo guud ahaan wey waxa laga hadlahayo asal alasu maxaa leeyahay bara'atu dima wey kaas waxa asalka hadda laga hadlay maaha asalkii faraca iyo qiyaaska iyo xukunka maaha kii qiyaaska u qaadana marka waxa weeye saxaabul xal waxa leeyahay fuu rujuuc u noqosho weeye oo la aado ilaa bara'ati dima qoortaadu inay xalanalay tahay dhiig inaan lagugula lahayn mag inaan lagugula lahayn mawlaxa inaan lagugula lahayn waxba inaadan samayn sida hooyadaa kuu dhashay inaad nadiif tahay fil asli asal ahaan inaad saasaa tahay an salaadood waajib kuu ah asalku waa salaad lixaad inaan ugu lahayn ah, bil ramadaan baa lagu leey soonkeed bil kale waa inaysan ku saarnayn wax ku saaran ma jira asalku kaas wax laga hadlay kaa marka xaggee lagu gartay dee caqliga lagu garanaya hawl ah, iska caqliyagu hawl iska caqliya qof walba haddii la hebel dayn baa loo haystaa waxaa lagu leeya bow seebuu ku qaata warmu ka daynta goormuu ka dhacay seebu ku qaatay ila asalku waxa wey inteenan meesha fadhiday dadka kaleba waa inaan qofna qof wax ku qof yira hebel baan wax ku leeyahay markhaati itusoo itaabsii saxiix waraaq keen baa la dhahaya asalku marka maxay tahay qof walba sidii hooyadii ku dhashay hee uurka hooya marka soo dhacaysa ma deyn baa lagugu lahaa maya wey inaan deyn lagugu lahay wey inaad inta ka dhimanayso ninkeena deyn kugu sheegta soo socaalanay caddayn baa lagaa rabaa markhaatiyaal markii markhaatiyaalka la keeno asalkana laga kaxaynaya soo saas maaha ah, markii markhaatiyaal la keeno wadaadda la keeno yaa lagu leeyahay hebelow waxaa weye asl baraa waa laga guuray daliil sharciyaa lahayaa wastashidu shahiidayni min rijaalikum labanima ku markhaati furtay xoolaa keen wadaalika midkaa asagaana buu ku yiri oo maxaa la yidhahdaa istisxaabu lxaali caqli ah ariiqun waa wado iyo jid oo yafsacu uu argagaxo yafsacu ama yaljau yafsacu yafsacu ay yaljau uu magan galo oo u cararo ilayhi xaggiisa almujtahidu qofka mujtahidka caalimka rag dumar midku raba ahaadee ila diintu cid nooma xirna gabdhaha maxaa la yidhaahdaa naga aqoon badan kara goorma cinda agta weeye cadami markii la waayo adilata sharci adila sharciga markii kale waay goormaa la aadaa baraa alasliya goormaa la aadaa istisxaabu xaali lcaqli goormaa la aadaa waxaa la aadaa oo mujtahidku u cararaa markii daliil kitaaba iyo sunno iyo ijmaac iyo qiyaas waxba aad weydo wax walba markay kaa soo xirmaan oo tiraada gacantaydu waa maranta adilo gacantayda gacan xigaalkay midna kuma jirto markaas loo cararaysaa marka yafzacu maxay tahay yafzac macaan badan bay leedahay de macnaha fafazica minhu sida qur-aan ku timid oo kale fafazica minhu haddii la yidhaahuna waxaa weeye waxaa weeye wuu ka naxay oo argagax wey laakiin fazaca ilayhi haddii lagu yidhaahdo waxaa weeye maxaa la yidhaahda iltaja'a he wandamo wuu cararay wey marka tan waxaa ladda laga wadaa wadaalika buu ku yidhi istisxaabu xaal alcaqli waxaa weeye iyo baraa'atu dimadani hawshan laga hadlayo ariiqun waa wado iyo jid la maro oo loo maro oo yafsac uu argagaxo ama yeljaw u magan galo ilayh xaggiisa almujtahidu eedada soomaaliya yafsacdu waxay ku macneeyaan uu cararo uu cararo hadda nujuuguna waa isla wey jhd qoxooti lu yihahd waddanka kaad ka waddan kala waddan hada laajin limaada liannahu iltaja he waxtama ilaa baladin aakharu meel kaluu cararayo ayib markaa sax shan sax yafsac ugu argagaxa wey ilay xaggiisu u cararaa weeyo magan gala almujtahid qofka caalimkaa cinda agta weeye cadami adilati sharci adilatu sharci oo taqaanay oo tirada badnayd markii la waayo halkaasaa loo cararaa oo waxaad leed kitaab weydo oo sunno weydo oo ijmaac weydo qiyaas weydo waxaad leeda caqligaad u noqonaysaa war caqligu muxuu ahaa caqligu waxa weeye inaan waxba laygu lahayn ilaa adilla waxay saarto caqligu wuxuu ahaa inaan waxba laygu lahayn qofna taa waa ogya biniaadan gaale muslim ma hadda muslimiinta inay delisadaan gaalada maxkamadahooda iyo qawaaniintooda dasaatiirtooda markaas doodahooda waa xukunka ugu weli delisadaan wey inaan waxba laygu lahayn yaa igu yeeshay keen bay dhahayaan taay walaa yantaqilu kamana guurahayo wey mujtahidku walaa yantaqilu mujtahidu kama guurahayo canhaa maxaa la yidhaha baraa alasliya wey canha hadda baraaadu ka hadlahaya baraat dim ayuu ka hadlaya baraatu dim kama guurahayo ilaa bidaliilin sharciyin daliil sharciya ma ogiye oo yanqulhu ka rarahaya oo ka guurinahaya canhu can اlasli ka rarahayo ma ogi inaad hesho daliil asal oo daliil kaa rara asalka baraa'a alasliya kaa rara ma ogiye waxaad leedaha asalku waxaa weeye inaan lagu lahayn salaad lixaad haddii laakiin yimaada daliil kutusaya salaad lixaad in lagu leeyahe waxaan leenaha abo waxaa yimid xadiis kutusaya he salaad lixaad in lagu leeyahay ma guuraysa mise ma guuraysa guuraysaa markaas marka walaa yantaqib ma guurahayo mujtahidka qofka caalimka canha ah. can bara'ati اlasliya kama guurahayo wey hadda markii hore waxay ahayd hadduu istisxaab ilxaali caqli ka hadlayo walaa yantaqil canhu buu yidhahday ahayd laakiin hadda wuxuu milicsanahayaa xalaya fahuwa rujuucun ilaa bara'ati dimi fi lasli sooma dhihin tiiba hadda u noqdo marka saas markuu ku yidhi walaa yantaqilu kama guurahayo kama raranayo canha can bara'ati dima asliga kama guuraayo ilaa bidaliilin harciyin daliil harciadaliil harciyan hadda waa taqaana isweydiin mayno intaa hadda waxaa weeye alxamdulilah waan baran yantaqilu canhu maxaa la oo ka guurahayo ah, walaa yantaqilu walaa yantaqilu canhaa asliya wey ilaa bidaliilin sharciyin daliilkaa sharciga ahoo yanquluhu mujtahid ka rarhaya canhu can ilcasi baraadimiya ka rarhaya mooy meel kale aadmayso markii daliil adeesho haldan baad ka guuraysaa wuxuu ku yidhi maxaa la yidhaahdaa cafwan fain wajada hadduu helo mujtahidka caalimka had daliilan buu hela fain wajada almuslimiin fain wujada dhihi mayno fain wajada hadduu hela daliilan buu hela caalimka mujtahidka helay oo min adilati sharci ka miduu hela intaqala waa guurahaya waa ruqaansanaya canhu can baraa'ati dimat abuu ka guurahaya bara'atu dima wuu ka guuraya meesha waa laga guurahaya ama canhu waxaad odhan kartaa he wuxuu ka guurahayaa istisxaab alxaal alcaqli waa celin mid kasta waa celin kartaa fain wajada hadduu helay way mujahidka caalimku daliilan buu min adilati sharci adila sharciga ka miduu helay adoo adila sharci ku fadhiya oo baraa alasliya ku fadhiya hee oo waxba layguma la furo dayn layguma le dhig layguma leh yaa markhaatiyaal soo dhoofteen annaga og bay dhihin markuu ka qaadanaya maalintu ka dayntay waa kana saxiix caddayntii waa kana xayso lagu rari maayo lagu kala tuuraya markaas wajada daliilan هاي وجد دليلا فإن وجد دليلا من أدلة الشرع انتقل وكجورها يا ويا عنه عن الأصل أي محل يرى براءة ذم في الأصل وكجورها يا أما عنه عن استساب الحال العقلي وكجورها يا مثل تراوسن دون الله ضمير وعلي كرتا سواء واحد اسكميده بوري كان هيا ذلك الدليل دليل كأصل وقرار هيا دليل قرار دي والله دليل شرع لقى الله نطقا هذا الآية نطقا هذا وحوي وقرآن كي سنة النبي عليه الصلاة والسلام مدير هي قولي قوي لصعب قولي wlsuna qawliya weeye sawaan kaana dalika daliil daliilka kurarahaya nuطqan mid lagu hadlayo oo aayad qur'aan iyo xadiis nuطqiya aw mafhuuman ama fahm aad ka fahamtay nuطqiga aad ka fahamtay aw nasan nas aayad quraan iyo xadiis dee nas maxaa leeyahay laa yaxtamilu ta'wiil hadda laga hadlaayo laa yaxtamilu ta'wiil ayib aw dhaahiran am nas dhaahir aayad dhaahir aad heshay wey ama xadiis dhaahir aad heshay kuwa unbaa kaa rari kara wey kuwa unbaa kaa rari nutqahaada mafhuumahaada mafaahimteed waa badantaad garanaysaa nutqiguna waa sugan waa dhowr buu noqonaya ama labo waxaa kaa rarahaya nas iyo dhaahir labadu waa kaa rarahayaan wey lianna haadihi alxaal buu ku yidhi lianna haadihi alxaal la soco xaala lafdiga xaal xagga maxaa la yidhahda lafti ahaan waa tadkiir laakiin xagga macnaha waa taaniis sidaa daraaddeed sheekh soo majid wuxuu geeyay lianna hadihi alxaala buu ku yidhi lianna hadihi alxaala ina hadihi alxaala inaad tiraahdo xaala inaad tiraahdo oo ta ku darto sida hadda maaragtay baxtiyada iyo maajisteerada doctorada markaan qorayno sida lagu qoro soo ma arag xaalat اluula xaalat الثaaniya xaalat الkhaamisa aan qorayno soo ma arag hada khata ku tigishi hada hata kortiis shek lakin waa iska qornaa <laughs> hadda moogtahay khata wuxuu noqday iska caanbaxay hadda iska caanbaxay waxaa laga yaaba mushrika laftiisu insan la socon xataa ilaa asagoo laftiisu nafsuhu diktoor walad yushrifu diktoor walad yushrafu diktoor wa taalibu diktoor maxaa la yahay wa sheekhu diktoor kullu diktoor marka waxaynu iska soconayaan marka saxda waxa way sida sheekhu marayo saxwa sawla sax marka waa la kala bedelaa laana hadi xaal xaal xaaladda ayada inama in kala ma ahane xaal istasxaba wuu watay weeye qofka mujtahidka la cadam daliil sharci buu istaxaba uu wuxuu ugu dhaganaa oo gacanta ugu haystay ee la cadam daliil daliil sharci aan lahayn buu gacanta ugu haystay weey fa ayu daliilin daliilkii ka aho dhahara muuqda weeye min jihati hada sharci xaga sharcigana ka muuqda oo muxuu yih ama waa nudqi ama maxaa la waa mafhuum ama waa nas ama waa daahir ama waa qiyaas ama waa ijmac midku rabaan ha noqdee xaruma waxaa xaaraan noqonaysaa calayhi cala lmufsayid waa xaaraam ka noqonaysaa istisxaabu lxaali xaalkii inuu sii wato ku dheganaado bacdahu i bacda daliil bacdahu i bacda daliil sharci markaad hesho guurtayd waa kuu dhammaatay marka waa sidaas weeye lianna hadi alxaal inama istasxabaha wuxuu ku dhegay weeye mujtahidkii caalimku licadami daliil ay cinda cadami daliil sharci icadamdliilhaci ku dheganaa wey fayu daliilin daliilkii ka ahoo ahara muuqda wey nusa qaar marka waxay qorayaan daahir waana khata sidaana saxa fayu daliilin dahara daliil kastaoo muuqdaoo soo baxa adiladaan soo marnay ah oo min jihati sharcina ka muuqda xaruma xaaraan bay noqonaysaa calayhi ee cala almujtahid wa cala alcaalim wa cala almuhallad ya aalib weeye istisxaabu lxaali xaalkii inuu ku dheganaado oo la saaxiibo bacdahu ee bacda daliil damiirka daliilka waxa daliilka intaas wuuu kaga gudbay fasalka wuuu ku gabgay istisxaab ilxaalin bixaalil caqli ayuu intaa ku dilay waana saxan yahay wey fasl wadarbu aani darbiga labaad darbu aani darbiga labaad asaga Ah, a masle aan isku ijmaacno oo aniga adigu sida ogolno muttafaq caleyh labadeenna ah yaan inta ku dhago hee goosdambeed ku qabsadaan waxaan rabaa inaan ula cararo la galo meel aan isku hayno lagaana yeeli maayo an waa l waan isku tifaaqan xaalad bay ahayd meeshan hadda aad noo jiidaysana waa xaalad wey waxaa ka dhexey laa xaalo aaadi ijmaca in la wato fi mawdic khilaaf aadu wada aalia waa mil an yaquula inuu yihahdo ashaaficiyu haafici imaam shaafici maaha ee waxa weye an yaquula axadun yatamadhabu madhab shaaficiyu inuu qof shaaficiya oo annagoo kala uu yiraahdo alia mil an yaquula shaaficiy waa inuu yihahdo nin shaafici madhab waa inuu yidhaahdo filmutayamimi kii gebagabaysanayay wuxuu ka yidhi idaa ra'aa markuu arko almaa biyo markuu arko fii asnaa'i salaati salaadiisa dhexdeediibuu biyo arka wuu gebagabaystay biyaa la waayey falam tajiduu maaan fatayamamuu tamasagnaa maxaa camilnahe biqowlihi tacaala falam tajiduu maaan fatayamamuu waan ku dhaqan biyi lama hayo salaadii baan galay salaadii oo socota oo dhexda maraysaa cidkaaba isqabsaday daruurbaa maaa la waa hoortayba tubadaa soo dhacday bood baa soo istaagtay maa xala salaad ma asaxaysaa wadalika mil an yaquula shaaficiyu shaafici madhab wey fi mutayamimi qofkii gebagabaysay idaa ra'aa ma anbiye markuu arko fii asnaai salaati salaadiisa dhexdeedii inahu musaligaas mutayamimka inahu mutayamimku yamdi waa soconahaya oo waa iska wadanhayaa weye fiiha salaadii waa wadanhayaa salaadiisii caaniya nabad awgii hore u socda bu macaasa tiri liannahum buu ku yidhi fuqahadii culummadu ajmacuu culamaaulaam wey maa shaafici maaha liannahum culammadiii fuqahadu ajmacuu waxay ku ijmaceen ku kulmeen qabla ru'yati ilma intaan biyaha la arag hortood waxay ku ijmaaceen calaa iniciqaadi inay guntantay salaatuhu salaadiisu inay guntantay qof muslima oo dood ka qaba ma jiro salaada inay gudatay qof muslimoo hadalka keenaya ma jiro war biyo ma la waaye ma la raadiye ma laga baaraan taga ha waa la waaye ila markii shaafici waad ogtihin shuruud baa ku xihan marka laleeya biyo tolodqaya maxaa la yidhaahdaa ilaa marxalat alqaws maxaa markaad qayliso xaggaad istaagto afart jihaad u orado hadma aad qayliso dadku maqan markii la waaye koocodka geysanaysa waad ogtihin marka waxaa la isku ittifaaqsanaynaa salaada hee inay xirantay waa mutafaq calayhi meeshaan kale waxaa geliyaa marka laga hadlahay meeshaan oo kale waa inay tahay meel salaada lagu soo celiyo meel salaada lagu soo celiyo maxay tahay waa meel hadda joogno kale meeshaan oo kale waxa magaalo biyuhu yaalaan haddii marka dhibdhaco ama ah, biyihii go-aan inay dhib noqon karaan waxu dhacaan oo biyo la-aan dhacdo waxa waa xaalad naadira asalku laakiin waa inay biyo tarto biyo laga helo salaadda marka aad ku tukatay leeyihiin tayamum waad soo celinaysaa madhabka ka hadlahayaao xagga adilada kama hadlahay laakiin hadday tahay meelaan salaada lagu socon oo musaafaro oo diiraro aad safraysee waxay ku leeyihiin xataa adoo salaadii ku jiro oo maxaa la yidhahdaa iska tukanaya haddii roobdo-o qaar ba waxay leeyihin waad iska sii wadanaysaao ah, maxaa salaada lama socolinaya waxna dana laga wal iska wadanahaya almuhim wuxuu ku yidhi innahu yamdi fiiha fi sala wuu iska wadanaya liannahu ajmacu qabla ru'yati ilmaa calaa incaqaadi salaad salaadiisi inay xiratay waa ku ijmaaceen halka annagoo joogna ayaa biyihii yimaadeen maxaa xala fa yajib marka waajib wajib waaa ku noqonaya qofkiis tukanahayey maxaa leeyahay ama fayajib waxaa waajiba an tustasxaba in maxaa leeyahay lagu dheganaado an tustasxaba ta'da waa in la godo an tustasxaba waa in laba saaxiibo la wato haadihi alxaal xaaladdan iyadaa waa in la wato bacda ru'yati ilmaa bii marka la arkay kabacdina waa in lagu sii dheganaado salaadu waa asaxaysaa waa la sii wadanaya salaaduna buri maysa lagana bixi maayo lannu ittafaqna ee inay salaadaydu xidhantay markay biyihi soo dhaceen salaadeeda maxaa buriyey mniga makaadi baa iga fakatay mise neef baa iga fakatay saad loo sii wadanhayaa warkaa dowlada salaadeeda waa kusii deganaan salaadeeda wax taabtay ma jiro w nabad wey salaada waysada waa nawradaay yajib waxaa waajib an tustaصxab hadii xaal in lagu dheganaado aaladii de ijmaaca ahayd weeye bacda ru'yat ilmaal biyihii markii la arko in la sii wato oo layihado xataa biyaha markii la arko salaaddii waa lasii wadanaya waa saxiix waa fayowdahay xataa intoo yaquuma uu ka istaagahayo daliilun daliilu ka istaagahayo binaqlihi canhum baa aniga ii qoran baa noo qoran laakiin nusha kale waxaa ku qoran xataa yaquuma daliilun yanqulhu saasaana saxwa horey noo soo marnay haddaba soco marka nuskadeennan waxaa leeya meesha ba'da noo qoran tahay ka dhigan yac kale ku dara taasaa fiican marka waxaa weeye fayajibu an tuksas aba hadi aal bacda ruyati ma biyi meelka arkay bacdi waa la sii wato xataa yaquuma daliilu daliilku istaaga daliilkaasoo yanqulu ka rarahaya yanqulu ee yanqulu musalli ka rarahaya weye canhu cala asal ka rarahayo asalkii asaga ah oo salaadaydu inay guntantay aha wax iga rara inta la helahayo oo maxay ta macneedu haddii la aayad qur-aan iyo xadiis dhahaya idinkoo salaad ku tayamumay oo biyo waayey oo salaadii saa ku galay haddii maxaala biyo soo dhacaan salaadiinni way burtee la socda aayad qur-aan oo dhahaysa xadiis dhahaya ijmac dhahay haddaan helnahee samicna waatacna haddaan lahay soo maaha aan ku dhegananayo fahaada midkaan asagaabuu ku yidhi ikhtalaa waa iskhilaafeen bu ikhtalaa waa ismaan dhaafeen asxaabuna asxaabtuna waa ismaan dhaafeen fii dhacid maxaa la samaynaya ma ijmaacii baan ku dheganayno salaaddii waa asaxday baan dhahayna mise waxaan dhahaynaa bacda ru'yatilmaa xaaladdii waa isbedeshay saxna maaha salaadaasna ee waxaa weye lama tukanayo salaadda ayadaa waa biyii baa ku yaala falam tajiduu maa'ida waajid baad waad haysata maca xal فهذا midkan asaga xukunkan asaga oo istisxaab الحال الإجماع في موضع الخلاف لولا انسحاب lagu wato اختلف أصحابنا فيه فمنهم waxaa kamid man qaala yiri إن ذلك hawsha iyadoo استصحاب الحال الإجماع في موضع الخلافة دليل ودليل شرعي وانا كل كلام دليل إجماع ودنا سناسان ku wadanayna yeel min kala tegmin وهو قول أبو بكر الصيرفي من أصحابنا أبو بكر الصيرفي من أصحابنا ayaa qowlka asaga madhabka asaga ومن waxaa kamida man baa kamida qaala yiri إن ذلك واستصحاب الإجماع في حال في موضع الخلافة ليس بدليل دليل ما أيضا من يلين ليس بدليل دليل ما أيضا هو شيء من يلين وهو الصحيح كان صحيح أبي شيراز كانوا رجع زوجين هذا هو صحيح سنة صحيح سنة حكم صحيح لأن الدليل دليلكم كيري دليلك الله يسمحوه دليلك الله يستقل هو دقيا وحوي ها هو الإجماع إجماع الله هو ijmaacii aan ku ijmaacanay oon kurjkan isku waafaqnay salaadu inay gudantay soo ismaana ijmaacan ijmaacii asagaa waxaad ku dhegan tahay ah, lianna eh, daliila daliilkii xujada la haysto lagu dhegan yahay huwa alijmaacu waa ijmaacii la yidhi he muxuu ahaa ijmaacu kuu soo sheegay oo ku yidhi muxuu ku yidhi لأنهم أجمعوا قبل رؤية الماء على انقاذ الصلاة سكون سبين كاوي كاسو دلك الأولى قراب قول هي والإجماع إجماعنا إيه إنما إن كلام أنا حصل wuxuu xasilay oo la helay qabla ru'yat ilmaa biyo inta soo dhicbeenta la arag halkaas ijmaac u yaal soo saas wax ma aha ijmaac wuxuu ahaa intaan biyo la helin falam tajidu maa'an halkaas ijmaac ku xasilay ay wa idaa ra'a hadduu arko qofku ama musallihi alma'bii uu arko faqad zaala waa suulay oo waa buray alijmaacu ijmaaci waa buray meesha ma yeelasha xaajma xagee ku yaalaa biyii baaba yaalle <laughs> falam tajiduu maaha haday ahayd biyihii waa yaallaan jimaac bur waa lagu kala teg markood jimaac meesha kuma yaala jimaac meesha ku yaala male marka falaa yajuusu ma bannaana an yustasxaba in lagu dheganaado xukmul ijmaaci ijmaaci maxaa leeyahay xukunka ijmaaca in lagu dheganaado fii mawdic alkhilaaf meesha aan isku hayno oo meeshaan isku hayno maxay tahay anoo salaad ku jiro oo tayibay markay biyo soo dhaceen salaadaydi ma saxiixa mise saxiixa maan isku haynaa halkaasaan ka niqaashaynaa waan tayamumay biyo la'aan dhacaan salaad baan galay biyina waa soo dhaceen salaadaydu ma saxiix mise saxiix maa niqaash taagan yahay markaasaa tiri waa saxiix oo maxaa dalil ah? saa tiri ijmaac saan ku ijmaacay saa tiri intaadan biyo soo dhicin soo kumaan ijmaacay xirantay waxaan ku hadda taas xaalad bay biyo la'aan bay ahay hadda laakiin biyo waa yaallaan salaadina waa socotaa lagama hadlaayo salaadda haddaad ka baxdo haddaadaad ka baxda kudayso oo markaad salaadii ka baxdo assalaamu calaykum le biyo ay soo dhacaan doodu maaha la soco maxaa laga hadlaya hadda fii asnaa'i salaa waxa laga hadlayo salaada dhexdeeda doodu waxay ka taagan laakiin haddaa marka assalaamu calaykum day biyo soo dhacaa waxaa weeye oo kafa llahu mu'mina qitaala wey taan lagu kala tego laakiin wadaadda waxay ku leedahay waad soo celinaysaan meesha hadday biyo tarta oo biyo leedahay sida caadiga soo celinaysa wadaadda ku dhahay taa la soco wadaadka digtiqana ku qoran marka wuxuu ku yidhi falaa yajuusu ma banaana an yustasxaba xukmu maxali ijmac xukunka ijmaca in lagu sii deganaado xaggee fii mowdici alkhilaafi meeshii khilaafkan aad ugu sii deganaatood wadatoo la saaxiibto min hayri cilatin cilo iyo sababna uusan jirin iyo macno sababkaa iyo ciladaasoo tajmacu jamcinayso kulminaysa baynahumaa ay bayna mowdic alijmaac oo ahayna salaada guntantay iyo wa bayna mowdic he alkhilaaf oo laysku hayo maxaa cilaa ka dhexeeya markaad soo jiidaysa ijmaacan oo meesha laisku ijmaaca aad soo jiido oo tiraad maxalul mawduuc khilaaf baan u jiidaya waxaa lagu leeyahay cillada ka dhaxaysa sababka ka dhaxaysa iyo dhufsanayaraha ka dhaxeeya xisaabtan fahansiin wax xisaaba ah oo meesha ka dhaxaysa ma jirto marka hana qaldi weyne marka lagaama yeelin marka waa runtiis arrinta wajiraasku garley marka eh, in eh, maxaa la yidhaahdaa istisxaab ijmaac fii mawdic alkhilaaf waa daciif jiddan wey daciif jiddan wey marka sidaa uu maray ayaa saxiixa wa xuukmi marka madhabkan dambe oo uu nimanka yiri waa minhum man qaala inna dalika laysa bidaliil in sida uu tacliil hada waa saxiix sida saxiix laana mawdican dambe la isku hayo wuxuu u baahan yahay adilla iyo wax lagu kala wuxuu u baahan yahay faasil wa amma alqawlu in lagu qawlo oo la dhaho oo la qabsado soomaa wa amma alqawlu ee alxukmu bilqawl in la xukmo soomaa biaqali maa qiila wixii la yiri waxa ugu yaraa biaqali kan ugu yar weeye maa qiila ay maa qiila fi lmas'ala weeye maa qiila fi masala sheekha ku tacriifin doonee waa inay madaahibtu tusaaleahaan masale isku hayaan qol waxay dhaheen waa saan qolna saan qolna saan afar qol saddex qol baa ku jirta masaladaas waxaa jirta meel isugu timaado oo kurti la wada yiri iyo waxyaalo ka sarreeya lagu kala duwan yahay meesha ugu hoosayso oo lagu ijmaacay oo lagu kulmay yaan kaga dhigaynaa intii ka sarreyso idinkaas u khilaafteen tuurnay haddaad adigu tiri masalo waa boqol midna yiri waa lixdan midna yiri waa konton hee kontonka ku dhigaynaa lannu kii boqol iyo konton waa ogoli kii lixdan iyo konton waa ogoli konton aan qabsanayna taa wax laga hadlayo taa marka daliilku damsanada sheekha ka hadli doono ama qawlu in lagu qawlo oo wax lagu xukumo oo la yiraahdo biaqali wax ugu yara ma qiila ay ma qiila fi mas'ala masalada wax laga yiri aqwaal ulama wax laga yiri way fa huwa waxa kana tacriifiyay an yakhtalifa an-naasu naas ka dalgu jawaa ulama way caamo warkeed lagu jiro ah dadku baax maxay caamada ila wadoomarka caynkooda huwa an yakhtalifa isu khilaafaan annaasu dadka weeye fii xaadiatin dhacdo weeye calaa qowlayni laba qowl weeye laba laba qowl inay dadku isugu khilaafaan aw alaaa saddex inay isugu khilaafaan aqwaal culamaa iyo ahlucilmi masalada laba qowl ama saddex qowl bay isugu khilaafeen faqadaa waa xukumay weeye bacduhum culammada qaybo ka mida ah wuxuu xukumay fiiha fi lmas'ala ama fi lxaadisa fiiha fi lxaadisaba wuxuu xukumay biqadrin qadar buu xukumay weye biqadrin biqadar buu xukumay masale wixii qadarkii waa saas xukun buu leeyahay anoo imaan doonto arki doona ayib waqadaa waa xukumay bacdu culammada qaybo ka mida ah fiiha masalada fi xaadisa wuxuu ku xukumay biaqala min dalika intaa wax ka yar wey biaqala min dalika alqadr adarka asaga wax ka yar hoos bu sii degay wy adana waa sida de shaaficiyada iyo maalikiyada oo kale waa laisku hayahay wadalika milu waxaa weeye ikhtilaafuhum fuqahadu inay isku khilaafeen fii diyat اlyahuudiyi wanasraaniyi bay isku khilaafeen diyat اlyahuudiyi wanasraaniyi baa laysku hayaa weeye ayb tasaa laysku hayaa bilmunaasaba hadda yahuudiya nasaarada nimankan anuu ah, yahuud ma arag nasaarada hadda darisnala ahe markii xagga dilka iyo shilka iyo in badanoo dad soomaaliya dad muslimiin oo hawsha ku dhacday ma arka markii diya laysu qabsado waxay wax ku qiimeeyeen inta badan oo dasaatiirta ugu qoran qofkan la dilay muxuu ahaa hadduu aha qof jaamiciya jaamacad ka soo baxay iskuul laga soo bixiyey dhakhtar u ahaa looyar u ahaa madax u ahaa khatar ahaa waa qayb wey hadduu aha mid iska jokaro qashan gura meelahaas waa qayb wey mid jaahilo wadda meelaha iska raacda hadduu aha waa qayb wey macnaha kategori baa lagu jira darajaad waxaa lagu kala jiraa sandaqadaa lagu kala jiraa iyo maxaa la yidhaha kartooma lagu kala jiraa hadduu marka jaamic aad isku taabato shilbagaari aad ku disho cidkaa lagula aadayaa adiga gaarigaaga iyo waxaad wadatay eh, gurigiin waa la xaraashaya haddaad mid maxaa la sakaraada loo leeya aad dardarto he eh. sacbaad iska bixinaysaa marka waa kala duwan yihin dasaatiirtooda iyo qawaaniintooda kala duwan yihin waad yaabaysaa marka ma ay laha qiimo go-an oy ku dhahayaan annagu diintanada nasaaro qofku waxaa weeye he eh. waa intaa kuma dhahayaan walkabaad garatay meeshaan u jeedo bimacnaa diin ahaan iyo caqiid ahaan iyo mabda ahaan iyo kitaab wax ay ku hayaan ku leeyihiin annagu waxaan qabnaa ragga haddii la diljiyada waa intaas dumarka haddii la dila waa intaas ma qabaan inta waa aan ka ogahay dasaatiirtu aan ka arkay waddamadan maxaa leeyahay gaalada dirsinala ilma yar hadda saqiir hadduu ah dilo qofku iyo hadda nin weyn hadduu ah dilo oo shaqaysanaya waa kalabay ku leeyahay midkaa saqiirka waxba maayo laakiin ninkaa weyna shaqaysanaayo oo aabbahayo loo ooyayo baladu ka dhacdaa halka la dhigayo waxaasay ku leeyihiin marka almuhim culimmada wadalika mitlu ikhtilaafi culimmada islaamka waxay isku khilaafeen fi diyat alyahuudi wanasraani fa waxaa ka mid ah man qaala mid yir oo axnaafa axnaafi la soco nimanka gaalada ugu dhow la soco weligood ayaga gaalada waxba ka dhexeeya Ah waajibaysaa yahuudi nasaariy diyat muslim baa ka waajibaysa soo ma jirta muslimkii maxaa la yidha yahuudiga ismaalmari afanajcal muslimiina kalmujrim maa lakum tifxakun marka waa saan kuu sheegay magac waa ka dhexeeya waa minhu wuxuu ku yidhi man baa ka mida ah, qaala yidhi waa maalikiye tajib waa waajibaysaa fiihi dhexdiisa waxaa ka waajibaysa fiihi fi maxaa yahuudi wa nasraani ahlu kitaabka waxaa ka waajibaysa diyatu nasu diyat muslim waxaa la yidhi kuwan waxaa la yidhi waa maalikiya ayaga laftigooda ayagii gaalada waxbaa ka dhaxeeyo waa deris liannu andalos iyo maxaa la yidhaahdaa maqhrib caalam islaami qaybo faransiiska ka mida qaybo talyaaniga ka mida burtuqaal maxaa la dhulkaasoo dhan giriigga dhulkan maxaa la yidhahdo dhan markii dambe dowla cusmaaniya ay baahday hee oo maxaa la yidhahdaa qabsatay bariga yurub oo dhan balkanka wadamada loo yaqaanay balkanka wadamada loo yaqaanay oo toddoba sideedan ah. intaasoo dhan xanaaf baa maxaa la yidhahdaa qaybo ka mida xanaaf baa markii wadama ku fiday niman baa kaya joog markii dambe laakiin xanaaf iyo khilaafa cusmaaniya ku fiday waxay noqoteen markii dambe xanaaf bay noqdeen maalikiyada laga durkiyay almuhim ayaguna maxay dhheen nis bay dhaheen wey shaaficiyadu aad gaalada waa fog yihiin shaaficiyadu gaalada col ilaa waagni axmed ay dakhreen oy ka soo saareen ali magaalada maka col sax wey wa min waxaa ka mid a ah shaaficiyadii qaala yidhi yatajibu waxaa waajibaysa fiihi fi maxaa leeyahay ahlkitaab yahuudiya nasaaradii ulu diyat lmuslim saddex meelood meel baan bixinayn dhaamaydhe aniga waxayna qof muslima ah, haafkiisna kama dhigi karno lamana simi karnee saddex meelood meel baan ku soo celinaynaa halkaasaan ka tuuraynaa hadday rag tahay saddex meelood meel hadday dumar tahay saddex meelood meel halkaasaan maraynaynaa laba inaad socdo dumar hadday tahay dumarka loo fiirin rag hadday tahay ragee eh, waa loo fiirin fahaada fahaada midkaan fahaada istidlaal bi midkaan asaga bihi maxaa la yidhaahdaa la daliilsado bihi la daliilsado nusakh qaar bay ka go'anta bihidu mihiduna qaar bay ka go'an tahay lakin annaga noo qoranta fa hada istidlaal buu ku yidhi istidlaalsigan xujaysigan bihi la daliilsado biaqali maa qiila wey bihida waxaad u celinaysaa biaqali maa qiila la daliilsado min wajhayni laba waji buu ka ahaaday buu laba dhinac baa laga xujaysanaya dhinac wuu xoojin doonaa dhinacna wuu diidi doonaa la soco min wajhayn buu ka ahaaday axaduhuma midkood waxaa weeye min jihati istisxaabi alxaali xaaladii inaad ku dheganaato fii baraa'ati dimmati dimadaadu inay xaladhalay tahay wey maana mid hadda soo maraynay soo maaha taa in lagu dheganaado wey wa huwa waxaa weeye an yaquula inuu yidhaahdo qofku huwa an yaquula mustadrik mid wax daliilsanaya qof caalima qof qof gaala a dilay oo diyo loo haysto oo wax yaqaanaa wuxuu yidhi alaslu sida asalka oo la yaqaano laga guurahayo waxaa weeye laysla ogaa baraa'atu dimmati qoortaydu waa inay maxad xaladhalay tahay wey haye ilaa fiima shay moogiye dalla uu ku tusay addaliilu xujadii garto ay ku tusay calayhi dushiisa min jihati sharci xagga sharcigana ka yimi aayad qur'aan iyo xadiis iyo ijmac iyo qiyaas inaad keentay moogiye waxa weeye asalka aan ka wada duulayna waxay ahayd baraa'atu dima waa inaan waxba laygulahayn weeye haye hadda adu qof baaba disha gaaleh qofka gaalkan ka niqaashahay markow qofka gaalka wuxuu rabaa inuu diido saa uu xujada hadda usii ordhigaya boqolka waa inaan laygu lahayn asal ila boqolka waa badan yahin soo maa kontonkana waa inaan laygu lahayn waxaasu dhan waa badan iga tug waxaan u soo degaya meesha ugu hoosaysa <laughs> shucuurta u soo degaya waay marka qadalla daliilu daliilkiina way tusay weeye cala ishtiqaali ku ku mashquulshay dimatu dimadiisu ay ku mashquulshay biulusi diyati diyadii saddex meelood meel ay ku mashquulshay daliilku waa ku tusay oo waa ijmaac oo culimmadii iyo baraa'atu maxaa dima idinkaaba isla ogolow laanno kii yidhi xanafigaa boqol ha uludka waa ogol yahay w ku dhex jiraa soo maa kii yidhi nisfiga maalikiga ahaa uludka waa ogol yahay lannu ulud ku dhex jiraa nisfi ku dhex jiraa marka intaa waa isla ogol intaa marka waa ogolaaday daliil baa isaaray in xaq laygu leeyahay oo uluda laakiin boqol iyo konton yaa isaaray diiday w baan ahay وهو الإجماع وإجماع إذا قال إجماع وهو الإجماع لمعنى إجماع سوية لأن كل قول من الأقوال الثلاثة توجب الثلث ثلث الديوي فإن إيجاب الأكثر من الدية الكاملة أو نصفها يستلزم الإيجاب الأقل أصحه انت بدي مركز واجب او بقول اما كنتنا لازم اجماع وحا ثلث كان واد اوغشايو marka ijmaac marka ijmaacaasa xujaysanayaqad ah, dalla daliilu daliilku wuxuu kutusay calaa ishtiqaali dimatihi dimadii qofka maxaa la yidhahdaa xaqa lagu leeyahay inay ku mashquushay biului diyati diyadii saddex meelood meel wa huwa alijmaac waana ijmac hawsha ayadaa wamaa zaada wixii kordhaa calayhi maxaa la yidhaahdaa uludka wamaa zaada wuxuu ka kornay calayh cala ulus wuxuu ka kornaa baaqin wuxuu baaqi kuyo ku haro ku joogaa weeye calaa baraa'ati dima dimadayda iyo inaan dimadayda ay berito xalaanelto waxba laygu lahayn kontonna ima saarna boqolna ima saarna diiday wey falaa yajuusu ma saa ma banaana falaa yajuusu ma banaana iijaabuhu iijaabu maxaa la yidhahdaa ziyaadada wey iijaabu iijaab ziyaada oo maxaa nisfa ama maxaa la yidhaahdaa mi'a oo boqol ah ilaa bidaliilin daliil moodo in wax kale lagu waajibiyo ma banaana diidnayna warkaa kaasagoo hada istidlaalu saxiix buu ku yidhi inaad saan u daliilsato istisxaab alxaali bara'ati dima ama istisxaab alxaali alcaqli inaad saan u daliilsato oo maxaa biaqali maa qiilana aad wejigaa ka daliilsato he fahada istidlaalu saxiix sidaas saxiixa weeye hawshaa waa la ogolye haye lannahu maxaa yeelay asagu istisxaabu xaali lcaqli xaaladii caqliga oo la saaxiibto ood ku dheganaato weeye fii baraa'ati dimmati dimadaadu inay beri tahay xaladhalata nadiif tahay iyo mas-uuliyaddaadu aad u wadato weeye aaaaaauj maaha ujaw marka silaalka noocaana oo biaqali maa qiila in loo deliisa min wajhi istisxaabi xaal loo deliisado waa qawi waana saxiix waana ijmac waana xoog badan yahay buu ku midkii labaad aani mid kaloo an yaquula waa inuu yiraahdo haada qawl inuu yirahdo qofku haada qawl buu ku yiri bimacnaa haada qawl wuxuu ka wadaa dee sulusu an yaquula waa inuu ku yiraahdo haada alqawlu qowlkaan isagoo sulusu mutayaqanun mid la yaqiininayo qacahu lannu xanafiya waa qabtaa boqol ku yir waa qabaa qoladii maalikiyadoo tirmisi waa qabaa mutayaqan wey waa la qabaa wey laakiin kontonka iyo maxaa la yidhaha boqolka dadood baa ka taagan tusaalahaan boqol markii la yidhaahdo shaaf maalikiyana ma ogola konton bay leeyihin shaaficina ma ogola iyo xanaabilo oo kusii cadfan ma ogola waxay leeyihin sudus bay leeyihin alisa kadaalika markii laga soo tago maalikiya loo yimaa konton leh shaaficiyo waa diidan yihin iyo xanaabilo xanaafoo ka sarraysana waa diidan yihin ayagana waa lagu dhegan yahay basal waa inuu yiraahdo qaybtan waa la isla ogol waxay dheheen ku dhex jiraa waxay dheheen ku dhex jiraa هذا القول أن يقول هذا القول متيقن ومن يقين صدي وما زاد عليه وحا أساق ككرنا أساق وحي كورنا ثلث كأه وما زاد عليه ثلث وحي ككرنا مشقوق فيه ومد لغشك سنية هيوي wix ka koreeya oo konton iyo boqol ah dood baa ka taagan waa la isku hayaa baraa isleeya diidaysa dood baaba ka taagan falaa yajuusu marka ma banaana iijaabuhu iijaabu maasaada maxaa la yihahda suluska weeye bishaki shaki in lagu waajibiyo in shaki lagu waajibiyo la yihahdo waa lagu saaro boqol baa konton baa la saaray laa yajuus buu ku yidhi fahaada midka asaga laa yasixu ma asaxayo mana soconayo ma soconayo waa diida midka asagaw lannahu asagu kamaa sidii meesha kamaa baa inka go-an kamaa wey لأنه كما سنسخة كرسات قرية لأنه هذا البروسيس في عنان هي لأنه لا يجوز الإجابة بالزيادة بالشك وحكف عن لأنه لا يجوز لأنه كما لا يجوز إثبات الزيادة بالشك فلا يجوز أيضا إسقاط الزيادة بالشك ساسا في عون لازم عنه صحرايا لأنه أمر يشأني كما سيدي بكل لا يجوز أن بناني إيجاب الزيادة الزيادة إلا واجبيه بالشك شك إلا واجبيه زيادة معيطة إن نصف تراده أو تراده بقول آه تراده nusaysan u bannaanayn falaa yajuusu ma bannaana aydan ku noqone isqaatu ridid weeye asiyaad siyaadada lagu rido wasiyaad waa tee waa kontonkii hadda la soco yahay boqolkii weeye bishaki shaki lagu rida ma bannaano bimacnaa shaki meel oo daliisan kartid laa ziyaadatan walaa nuqsaan mid ugu kartid lanna shaki waa shaki shaki miya lagu dhisaa maya lama ogola buu marka liannahu amar yashaani wuxuusan fahaada laa yasixu bitacliilu taabid maxaad u tiri ma asaxaayo liannahu amar yashaani kama sidii buu ku yidhi laa yajuusu aysan u bannaanayn iijaab ziyaada siyaada inaad ku waajibso qof aad xaq dusha uga saarto bishaki shaki uga saarto konton iyo boqol aad dusha uga saarto falaa yajuusu ma bannaana waa aydan ku noqonaya ee lagu noqonaya isqaatu inaad riddo aziyaad siyaada inaad riddo oo kontonkii waa ridi aad tiraado oo boqol marka warid aad tiraahdo bishakii shaki inaad kuda ma banaano bimacnaa hawshan waa iska dhib yarta haddaad biaqali maa qiila asalku biaqali maa qiila waa inaan suxujo ahayn biaqali maa qiila asalku waxay wanasan xujayn daliilna ahayn laakiin laba wajh haddaad ka istaagto weji xujuu ka noqonayaa wejina baatil buu ka noqonaya daciifku ka noqonaya wejiga baraa'atu dima haddaad ka istaagto istisxaab alxaal ijmaac haddaad ka istaagto waa qawi waana saxiix wejiga haddaad ka istaagto hee maxaa la yidhaahdaa muxuu ahaa eh, in mutayaqin weeye iyo ziyaado iyo maxaa l nusqaan haddaad ka istaagtana waa daciif wey ma soconayo lanno wuxuu ku yimidkan an yaquula haada alqowm mutayaqin inaad ka istaagta dhinaca ah waxaa weeye saddex suludko waa mutayaqan waa leelisla ogolyahay maalikiyana waa leedahay axnaafna waa leedahay sidaa dareed baynu xujo uga dhiganahayaayo maxaa la yidhaahdaa wax siyaada waan ku tuurahayaa nuqsaantana waan ku sugaya lagaa yeeli maa mudda ayadayo da iyakana socon markaas saxabkiimeesha meesuu dhigay ama naafi fasalkugu dambeeye fasalkugu dambeeye muxuu ahaa fasalkugu dambeeye wuxuu ahaa wa iijaabu maxaa daliil cala naafi sidaas ma ahayn fasalkugu dambeeye hadda ka hadlaya fasl waama naafi kii nafyinaya sooma lilxukmi xukum buu nafyinaya xukumkaasoo ama xalaal ahaad ama xaaraanaad nadbi ahaad karaad kala qaad malow xukum baa laga hadla xukun sharci waama naafi lilxukmi fahuwa waxaa weeye asagu kalmuhbiti alxukmi kalmuhbiti alxukmi xukumkii sugayo oo kale ayuu kuula mid qofka xukumka sugaayo kale ayuu la mid yahay weye fii wujuubi in laga dalbahayo laga raadinahayo adaliila daliil in laga raadinahayo calayhi dusha daliil laga dalbahayo maxaa fuqahada usuuliinta waxaa laisku hayaa qofku hadduu yidhaahdo waxaan waa xalaal waa xaaraan hadduu yidhaahdo oo u sugo shay musbitaba hadduu la yimaado waxaa laleeyaha daliilka kustusay keen ood ku sugtay muttafaq caleyh xagga u turo hadduu yidhaahdo laakiin shaygaanu ma jiro waxbuu dhafiyey sheegaan ma jiro buu yidhi waxaa la leeyahay daliil ma laga raba mise laga taasa laysku haya wadaadda waxay dhaheen daliil waa laga rabaa wadaadana waxay dhaheen lagama rabo tii baa laga hadlaya sheegaas marka hadda xudulma xukunku wurida cukr wa ama naafi lilxukm qofka xukun diidoo yidhahda laa yidhaahda fa huwa asagu kalmuhbiti lilxukm qof xukun sugay la mid yahay fii wujuubi waajibnimada addaliila daliil iyo xujiya gar lagu waajibay calayhi dusha waa inuu daliil keeno waa ilaa maxaa la idacaa iyo iska noqonaysaa aabina waaa kamia man qaala yii annaafi qofka wax nafiya laa daliila calay sooma jeedin wax daliilo laga rabo ma jiro waa diiday iska soo taag adugu ma jirto weligaa afka ku haysa diiday wligaa laa dliil naafi alh alkaas warkaasla yajib daliilu alay wax daliil laga dalbay ma jiro an waxay dhaheen alalu fi ashyaae annafyi weeye waana la diidaba waxba waanaysan jirin hebel islaantan ma qabin hebel waxba laguma lahayn hebel hebel ma dilin hebel daliil laguma lahayn laguma lahayn laguma lahayn weliga nafyiba taagna weyne lannu asalku maxay ahaabay dhaheen inaan he waxba laysku naxaladalay lahaa weligaa nafsiga taagna whawamin annaasi waxaa ka mida culummada man baa ka mida qaala yidhi in kaana daalika hadduu yahay hawshaa ayada oo nafyiga hadduu yahay in kaana daalika ay nafyi xukmiga hadduu yahay fi lcaqliyaati masaa'isha caqliga ah masaa'isha caqliga ah oo maxaa leeya caqadiga iyo waxyaalaha ku saabsan caqliga iyo mantiqiga ku saabsan hadday tahay fa calayhi daliilu daliil baa laga rabaa haddaysan masalo masale sharciya ahayn ee maxaa leeya masale caqliya tahay daliil baa laga rabaa wy wa in kaana hadduu yahay hawsha laga hadlaayo fi sharciyaati masaa'ilka sharciga hadday tahay masale sharci oo xalaal iyo xaaraan ay tahay lam yakun calayhe daliilun daliil lagama rabay dheheen Ah, olna saaay tii olna halkaasay dhigeen haddii sharci laga hadlaayo wax ah, daliil laga horay lakin hadii caqli laga hadlaayo daliil daliil baa laga raba warkaasay keeneen shilaasi labada waa radinaya maxaa ku taqaanaa wadaliilu xujadii gartu waxaa weye calaa maa qulnaahu wixii annagu aan nir oo muxuu ahaa ana annaafi kalmuhbiti fii wujuubi daliil fi calayhi daliil waa daliil keenow haddaad tiraa la haddaad tiraa daliil baa laga rabaa haddaad tiraahdo maxaa la yiraahdaa waa shaygan waa waajib aad tiraa daliil baa laga rabaa waajib ma haddaad tiraa daliil baa laga rabaa mar walba daliil baa laga rabaa laakiin marka qaarkood adiladu kala xoog badan tahay marka qaarkood kala xoog badan soo tago dliil al ma ulnaahu oo ah ana maanaafi kalmutli fi wujuubi daliil alayh waaa weye huwa waaa w ana aca inaad goyso inaad goyso binafyi inaad hay nafyi ku goyso tiraad ma jiro aad tiraahdo laa yuclamu lama ogaanayo ilaa can daliilin daliil may wa kale lagama ogaan karo inaadna tiraa waa ma jiraan aadna tiraahdo oo tusoo indha caddaato waxaa wey wax aan daliil ahayn iyo xoog badan waxaa kuma suurtogalayo laakiin adoon waxba ogeyn inaadna tiraado waxaasu ma dhicin tiraahdo hatee waa amarku taaglayn wey a inaad goyso ay inaad aci ku samayso goyso oo tiraa shaki kuma jira aad tira binafyi inaad diiddo laa yuclamu hawshaa lama ogaan karo ilaa can daliilin daliil hawsha nafyigaa keenaya oo waajibinaya inaad keentay ma oga hawshaa ma dhici karto kama ana alqadca kama sidii way ana alqadca inaad goyso bilihbaati shay inuu sugan yahay laa yuclamu lama ogaan karo lamana heli karo ilaa can daliilin daliil la helo ma ogi haddii qofku yihah shaygaasi waxaasa waxaasaa jira shaygan waa xalaalo waa sidan waa sidan waa caniya nabad hadduu ku yidhaahdo oo u sugo daliil in la keeno ma ogiye warkaa laga yeeli maayo aaadiijmaciyaas waa inu keeno laakiin hadduu yihahdo anaa kuu sheegay waa xaalaal waa nabad hore u soco laa yubal marka sidii wey ana alqadca in la gooyo bilibaati sugitaan laa yuclamu lama ogaanahayo weeye ilaa can daliilin daliil mooye wa kale lagama ogaan karo mana dhici karto wey in qof saa iska sheegto wakama laa yuqbalu wakama sidii buu yidhi laa yuqbalu aan la aqbalin oo la yeelayn alihbaata sugitaan aan la yeelayn wax la sugo xukun la sugo ilaa bidaliilin daliil iyo xujiya garnada teeda moogiye fakadalika nafyi weye laa yuqbal wey fakadalika nafyi ha laa yuqbal ilaa bidaliil aa daliilkeed ma la aqbali maaye shiraad maray baa saxa wey bisxan masalada ayada waa ku gar wey ayib baabkanaan raaciyebaab eh, wuxuu yahay bayaan in la caddeeyo tartiibi in la tartiibiyo oo la kala dambaysiiyo tartiib isticmaal adila adilada isticmaalkeeda in la kala tartiibiyo oo laysdaba dhigo wastikraajiha ah, iyo adiladii in lala soo baxo daliil inaad la soo qaabka la soo baxaysa adiladii taas looga hadlaya tartiib adilada naguma cusba kutubtoo dhan waa ku qoran laysa kadalik adana waa ku qoran tahay laakiin waa lagu kala afdheeri marka waxaa bayaan waxaa lagu caddayn baab wuxuu yahay meeshan looga hadlayaa baabu fi bayaani baa kumusoo qaar sheegahaya laakiin anagsana hadda noo qoran oo hadda calaamada uu qabtay oo baab markuu raqamka uu qabtay hoosoo ajeedaan wa fi bacdi nusakhi maxaa la yidhahdaa baabu fi bayaani saasaa qoran adhin male labadaba iska cade cubaab iyo bayaani in la cadeeyo la sharxo tartiibi in la tartiibiyo la kala dhigdhigo la kala dambayso la kala hormariyo isticmaal adila adilada qaabka loo isticmaalaya in la tartiibiyo ila adilada ku soo bood maa midda ugu dambaysa inaad ka bilowdo ama midda dhexda lama ogola midda ugu horeysa waa inaad hor dhigto midda ku xigto waa inaad dhigto midda ugu dambaysa waa inaad kala waxaysa ila hadda waxaan soo marinay istisxaabu lxaal hee maxaa la yiraahdaa istisxaab maxaa la yiraahdaa ijmaac fi maxal khilaaf soo daciif ma ahayn haddaad wax dhigayso inaad gadaal geyso haddaad qiyaas daliishanayso qiyaas cilla iyo qiyaasu dalaala qiyaasu cilla ku bilow qiyaasu dalaala ku xuji qiyaasu shabahe ku xuji gadaalgeew marka waa inaad wax kala horaysiiso haddaad aayad quraan daliishanayso naska hormari daahirka ku xeji maxaa la yidhahdaa mujmalka saa wax kala dambaysiiyo xadiis maxaa la mutafaqa xadiis mutawaatira mid aaxaada mid xasana wax saasoo kala dambaysiina saas laga hadlaya wastakhraajiha iyo inaad la soo baxdo adiladii taasoo laga hadlaya waska dhibine baa ku hadlay waclam waxaad ogaataa buu yidhi annahu amar yeeshaani idaa nasalat hadday ku soo degto oo ku dhacdo bilcaalimi qofka caalimkaa naasilatun mid degaysa wey naasila naasiladu hadda waa xaadita wey annaasiluna maxaa weeye alxaadita lana soco hadda kutubul maxaa la yidhaahdaa culimmada islaamka bilmunaasaba waa lagu kala duwan yahay fataawiga iyo axaadiis marka laga hadlaayo caalam islaami laba loo qaybiyaa markii la joogo masar waxaa ka soxi oo mashaqa la yidhaahdo ilaa haddaad hindiya iyo shubul qaari hindiya jamhuuriyadaha ruushka iyo muslimiintu waa haysan jireen aad haddaad rtay bukhaari dhulka aad xijaas dhulkaada aad fataawiga iyo waxyaalaha masaa xawaadista noocaana waxaa loo yaqaanaa alfataawa baa loo loo yaqaana masr haddaad agga tilaabo uga qaado ood maxaa layihahda libiya xuduudda aad aado waxaa loo yaqaanaa annawaasil baa loo yaqaanaa sidaa daraaddeed markaad wax baaranayso waa inaad baarato kutubu nawaasil wa kutub alfataawa kutubu nawaasil kutub ku kala socadtahay waana laba macno hadda isla mid ah, hadda la soco marka waxaa lagu leeyahay waxay kuwaas uga duwayn maalikiyadu waxay yihaahdaan iyo maghrib caalim islam waxay yihaahdaan kutub alwataa'iq waxay kaloo yihahan kutub alwaqaaic alwaqaaic maxaa la yidhaahdaa wasaa'iq maxaa la yidhaahdaa maxaa ti kaloo sheegay nawaazil waxaa weye hadda waata nawaazil maxaa la bersel kubra nawaazil maxaa la yidhahdaa ibnu carab ibnu caraf iyo waxaa la yidhaha nawaazil waaweyn manaasil waaweyn oo maxaa layaha majalaad oo kutuba ibnutaymiya kale dhowr iyo labaatan soddon baad arkaysaa kala duwan marka lagu kala duwan marka naasilada waxaa laga wadaa xaadiso xaadisa markay dhacdo waa laga waa laga jawaabi jawaabta midna waxay noqonaysa qol waxay ku leeyihin fadwo qolna waxay ku leeyihiin hee naazil intaa marka waclam waxaad ogataa annahu idaa nazalad hadday ku degto ku dhacdo way bilcaalimi qofka caalimkaa naazilatun xaadiatun ee dhacda ku dhacday wey wajaba waxaa waajibku calayhi dushiisa alabuhaa ee alabu naazila ee alabuhaa maxaad laga wadaa alabuhaa ee alabu xukmihaw alabuhaa ayadii inuu dalbo laakiin ayadu waaba dhacday dalbi maayo muxuu dalbahayaa xukunkiibuu raadinaya waa inaad xukun loo helo waa in xukun loo helo masale hadday dhacdo shareecada islaamka masale hadday dhacdo maxaa la yidhahda waxba uma hayna waa iska soo fadhiisanaynaa maya oo shareecada islaamka inta hawshaa ma taqaano xaadisadu hadday dhacday waa in la helo imaa nasan he wa imaa istinbaadan waa in la helo hawsha marka culimada u taala wajaba calayhi cala alcaalim waxaa waajib ku ah caalim iyo mujtahid iyo mufti iyo xaakim howlahaas kutub waa isla mida la socdo sheekhu keeni doona insha allahu tacaala طلب وجب عليه طلبها انه طلب ايا واجب كوي حكم كيدو طلبه حاجه كرادينيا ها في النصوص نصوص laga raad qawaaniinta iyo dasaatiirada maxaa la yiraahdaa laga raadin maayo la nadlum حكم المساله في القوانين والدساتير حاجه laga raadinaya في النصوص في الكتاب والسنه laga raadinaya في النصوص والظواهر baa laga raadinaya طيب waxa la yaabaa wadaad oo waxa la yaabaa dictor Musa la yiraahdaa oo jaamacadda markaan dhiganayno wuxuu dhigay qaanuunka ayaan waxaan isku qabanay masalada qaanuun markaasu wuxuu yidhi ismac buu yidhi ibnu cigaal waxay ku kala duwan yihiin buu yidhi qawaaniinta qanuun la dejiyey oo wax laga qiilbaaranhayo iyo qof mujtahida oo maxaa la ku dhacday sida haddaanoo kale nazala caley naazila oo masaladii baaranahay wishii farqu farqiga u dhexeeya hawsha ma fahmi karnaa <laughs> farqi weyn bayna samaa wal ardi baa udhexeeya weyn baa udhexeeya farqi weyn baa udhexeeya farqi udhexeeya waxaa weeye yaanan ka tegin shuhaad dad baqaanka ugu wareere waxaa weeye qaanuunku waxaa ninka qaanuuniga ah rajul qaanuuni waxaa weye waa mulsam waxa uu wada iyo qaanuunka meesha qoran ma dhaafi karo laa yajuusu lahu an yatacadda meesha waxa ku qoran baa xoog soo baxay uu fiilinaya kaasuu kuu qabanaya qodobkaasaa ku qabtay waana dilan tahay laakiin mujtahidkii caalimku hee markii xaadisadu dhacdo qawaacid iyo usuul aan baranayno hadda kuwaan baranay ka mid yihiin buu ka indilaaqahaya wuu soconahaya cidna uma xirna masaladu baarahaya qodob uu ku qasban yahay oo laasimahay ma jirto laakiin maxaa isaga maxaa quseeya ashariica kitaabku fiirinahaya sunnadu fiirinahaya nusuusku fiirinaya ijmaacaadku fiirinaya qiyaasku fiirinaya cilalku fiirinaya xukun munaasiba oo maxaa leeyahay shareecada asal kule buushidaya marka ma garata qaanuunku laakiin muxuu sameeyey saantu qodob kugu kala bixi baaxuur kugu kala bixiyey buu yiri qodob baa kugu dhegay waana diladii xabsa ku tuura oo aan sooma kala tegin shuqur iskuma leho u sharax si fiican waan u sharax markaan u sharxay amaa haadaa alaa aclamhu alaa cilma leh alaa cilma leh hadda sax wey waa runtiisu weliba culimada dadka carabta ani sudaaniya waxaa dadka moogtahay in badan soomaalida qatijacdeed oo kale maaha qof markuu marka xujadka lagu qabto la yafham sheekh wuu ictiraafayo wuxuu ku leeyahy ama haadaa wuxuu falaa cilma leh horta xaaladu saawo tusaale kale keena maalin ka mida waxaa qaanuunka in la dejiyey maxaa looga baahan yahay su'aal qaanuunka in la dejiyey maxaa ma alxaajatu ilayh so wuxuu yidhi waxaa jira masaa'il ay shareecadu aysan ka hadlin oo loo baahanya laga hadlo masaladaas aad u faham maxaa ka mida ah? waan kula hal tusaale wuxuu yidhi tusaalaan ku siinhayaa waktigan aan joogno waxaa jiri waxa la yidhahda qaanuun lirhaab hadalkiisa inaan idiin soo geeyo waktigan aan joogno hada zaman waxaa jiri waxa la yidhahda qaanuun hee irhaab buu yidhi qaanuun irhaab buu shareecadu kama hadlin buu yidhi waxaan u baahannabi qaanuun irhaab inaan dejinno argagixisada shareecadu maadaama aysan ka hadlin marka w sharic madiso ka hadlen de ku qasbanayo inaan qaanuun saarno xukun ku ridno marka ma garateen marka wuxuu yidhi ka keen qanun irab ka keen adugu maxaa ku jawaabaysaa si cararaysaa tegaysaa cabdiraxmaan meesha carar ma sheekh xujo haddii lagu keeno waa inaad xujo keento oo xujo muqnica ah oo qofku fahmi karo maaha inaa cajulaynaya maaha yana cadays maaha waxaan ku ii qaanuunka hareecadu qaanunkaislaam shareecadu way ka hadashay wuuna dhib jebi xagoo uga hadashay inamaa jazaau ladiina yuxaaribu haddii hadda la ictiraafo hadduu yahay qaanuun irhaabka sida saxda haddii looga hadlo waxaa weeye inamaa jazaau ladiina yuxaaribuuna warasuula wayascanu fi lardi he fasaadan ila aaqla ahe hadda maxay ka hadlaysaa waa dad fasaad wada ayaguna maxay ku leeyihin irhaabiyintu maxay wadaan fasaad bay soo saas maaha irhaabku fasaad wada bay ku leeyihin waa dad faantooliga marka waxaa weeye ayaddana maxay ka hadashay fasaad yascauna fi ardi fasaadan kamaa alxukm balmugdibu ayaddaa markay ku timid maalin isdhibaaya digtoorku la soco wuxuu yidhi dhegayso aayaddan biyahayoos gelini buuri aayaddan waxay ka hadlaysaa buu yidhi markaad irhaabka ku samayso iyo argagixisada fi saxaraa bannaanka markaad faiisato hawdka faiisato oo baabuurda dadka u faiisood furato ood qor ku qabato dooni ku qabato hunaa baa laga hadlaya inamaa jazaa ayad horeysa ka hadlaysaa laakiin markii khartuum iyo muqdisho qof dad lagu afduubo oo lagu dilo oo lagu dhaco oo sabab loola soco ayad kama hadlaysa sheekh waxaad xujada ayada qofku qof walba gartiisa inaad sheesha saawo maxaad ku jawaabaysaa maya waa inaad horta moogta waa inaad la socoto madaahibtii hal madhab oo min madaahib alculamaaba wuxuu qabaa aayaddan qur'aanka waxay ka hadlaysay tafsiirkeedu fi saxara sida uu sheegay qaanuuniga rajulka qaanuuniga doctorkaasuu sheegay inta kale jumhuur culama waxay qabaan magaalada dabaqa inaad qofku maxaa la yidhahdaa aad ku boobto ood basoolo qabtay toorey iyo saxraha inaad ku hesho waa sawaase bal waxay dhaheen waxaa daran midka filmudug لأن مدن عروت بان نوجوكت إسلام بان نوجوكت أب أرسن قرية سوكت أود بيه سوكت عروت بان رحل صينية كان ودرن بيدهن waan u sharxa waan u sheeg halkaa markuu marahayo ama haadaa falaa cilma lana ma ogin kaana ma garanayno hada waa saxiix sheekh weligaa in la socoto qawaaniinta iyo waxyaalaha gabalyaa lagugu qaldo waxaa iyaga aan ka socono marka marka waxaa hadda ku keenay xageebu ka dalbahaya dalabaa fi nusuus wa dawaahir wey fii mantuuqiha mideeda lagu hadlay nusuusta mideeda lagu hadlay iyo wa mafhuumiha iyo mideeda mafhuumka mantuuq midii lagu hadlay ka raadi mafhuum karkare mafaamiha mantuuqna waa naqaanaa walxamdu lillah wa fi afcaali rasuul baad ka raadi sala allahu alay slam nabi maxamed afcaashta ka raadi wa iqraarihi wuxuu qirayna ka raadi adilla halkaas ka raadinaysaa wey wa fi ijmaaci kulanka culamaa alamsaar ee culamaa maxaa la yiraahdaa eh, masr jamcu lmasri macnaha magaca manaaiqda iyo gobolada alamsaar wa jamcu masrin magaalooyinka culammada magaalooyinka basra kuufa baqdaad dimashik baytulmaqdis qaahira madiina maka sancaa muqdisho culummada amsaarta iyo gobolada ka raadi weeye ijmac halka ka raadi halkaas masada ka baaranaysaa fain wajada hadduu hela buu ku yidhi fain wajada waa in macnaa lagu sameeyo fain wajada hadduu helo caalimkii ay naasiladu ku dhacday hadduu helo fii shay in wax unbuu helay oo min daalika kuwaas aan soo sheegay fain wajada fii shay min daalika kuwaasuu ka helay oo kuwa ka helay waa kuwa ee min daalika almadkuur weeye oo aan nusuus wa dawaahir mantuuq mafhuum afcaal rasuul iqraar rasuul alayh sala slam ijmac culama alamsaar inta hadduu ka helo ma shay buu ka helay weeye yadullu kutusahaya alayhi alayga agga u celinaynaa alayhina waa inaan u celinno haddii calayha loo odhan lahaa cala naazila loo celin laysa kadalika laakiin calayhi haddaan dhahno waa inaan dhahno cala alxukmi xukunka loo celinaya ah, maa yadul wax kudusahay calayhi cala alxukmi ila naaziladu xukun bay yeelanaysa soo maa ina caqligeenu saxayno inaan kor furno annaazila laabudda an takuuna laha eh? xukmun so xukun uma raadinayno marka wamaa yadullu calayhi cala alxukm wax kutusaya ah, hadduu helo qadaa waa xukumahayaa weye bihi asaga waa xukumayaa Ah, maslada dasaatiirta hadda ka dhawaajinayay bilmunaasaba inaan ku daray ahayde hadalka iskale waxaan kugu naseexaynayaa zamankan aan joogno hada zaman alladii naciishuhu waxa la yiraahdo eh, masaajidkan fadhiya xirwana waxbaan akhrisanayaa maxaa la kan waa qaanuunkan ma jiro zamankan waa zaman ikhtalata fiihe ikhtalata fiihi alxaqu bilbaatil waa ina alabatulcilmigu waa ina caqli waasica iyo macrifo waasic iyo ilac wayna ku noolaadaan haddii kale waxaa weeye hee midaan waxba ogeyno xerow ah maxaa la yidhaahdaa aan caqliga looga kaadshay yaa kukaxaysanahayo caqliga looga kaashiyo kuxaysanahayo marka waa inuu la socdo qofka muslimka oo waktigan oo aalibulcilmiga waa inuu masaa'isha u leeyahay itilaac iyo maaa muraajaca inuu leeyahay haddii kale maaa le ceeb baa kugu dhacaysa ceeboobaysaa ceeboobaysaa tahay marka qadaa bi xukumaya wain lam yajid haduusan helin haduusan helin waxaa la yidhaahdaa xukunkii muusan helin wey masalada xukun wain lam yajid haduusan helin ayb alabahu xukunkii masalada xukunkii muusan helin wey ay naasiladu lahayd alabahu wuxuu ka dalba intaa la soo sheegay muusan helin wain lam yajid xukunka haduusan ka helin oo nusuulta la sheegay alabahu xukunka wuxuu ka raadinayaa fil usuuli usuulshuu ka raadina alkitaab wasunna walijmac walqiyas halkaasu ka raadin weeye iyo cafwan alkitaab wasunna ayuu ka raadinayaa weeye iyo walqiyaasi in looga qiyaas qaato calay alayha cala nusuur in looga qiyaasta hadda baabulqiyaas baa aadaya ila marka hore muxuu ku soo yehi annusuus wadawaahir mantuuq mafhuum afcaal rasuul iqraar rasuul ijmac buu kusoo sheegay sooma qiyaas ma meesha ku haysaa maya kuma soo sheegin markaad weyda buu ku yidhi waa in lam yajid intaan soo sheegna haduusi galo adilada talabahu xukunka wuxuu ka raadinayaa damiirka waxbaa xukunkee fil usuuli usuushaad ka raadinaysaa iyo walqiyaasu calayhina adiga waxay uga qiyaas qaato usuushaasaad baaraysaa waadna uga qiyaas qaadanaysaa halkaas mujtahidku maraya wabad xagee u simarka muxuu samey istikhraajku hadda bilaaba seed ula soo baxaysaa marka mar haddaad qiyaas marayso seed ula soo baxaysaa wey seed ula soo baxaysaa wabada wuxuu ku bilaabahayaa weeye fii طalab اlcila ciladii inuu dalbo binasi ciladii nasku yahay alcila mansuusa soomaanan soo marin alcila almansuusa oo mustambada soomaanan soo marin sooma kale xoog badnayn mansuusaad ku raadinaysaa wey duruq lagu raadin jirana way soo mar way noo marka waxaad raadinaysaa maadaama qiyaas u kacayso waa inaad raadiso cilal mansuusa maxaa la yidhaahdaa aayay caddaysay xadiisuu caddeeyey ijmaacuu caddeeyey waa inaad raadiso halkaas ka bilaabaysa fain wajada hadduu helo ciladii mansuusada ahayd fain wajada tacliil leh fain wajada tacliil tacliilkii hadduu helo oo wax la cileeyey mansuusan mid nas ku yimid calayhi dushiisa aayad quraan xadiis ku timid hadduu helo tacliilkii camila bihi waa ku camalfalaya waan ku dhagahayaa mana haddaad heshay wixii la raadinayey oo ah in cilo mansuusa aad heshay markaad baartay aad heshay hee alxamdulillah hore u soco camila bihi waa ku camalfalaya iska dhibiri وإن وجد وإن لم يجد عفوا وإن لم يجد هدوسا هيلين إلا منصوصة وإن لم يجد mansuusa calayhi macnaa xukun wain lam yujad mansuusa calayhi xukunkii la naseeyey oo ciladiisa waxaa la yidhahdaa nasku ku yimid hadduusan helin wain lam yajid almansuusa calayhi hadda damiirka waxay celina xukunka wey xukun mansuusin calayha oo ciladiisii la sheegay hadduusan helin kaasoo yaslamu nabadgelahaya oo muxuu ka nabadgelahayaa muxuu ka nabadgelahaya yaa sheegi karaa maa yusdi lcila sheekh ma yusdi lcila soomaanaan soo marin baabu maa yusdi lcila soomaanaan soo marin kaa waa inuu ka nabadgalo qawaadix awaadix iyo mufsaat اcila wa inuu ka nabadgalo wain lam yajid hadduusan helin almansuuصa calayhi xukun maxaa la yihahdaa la cileeyey dushiisa oo ciladiis la sheego mansuus aleyh hadduusan helin kaasoo weliba hee yaslamu nabadgelay lano haddaad intaad cilo hesho hee ood la soo baxdo lagaa buriyo ma waxbay taraysaa maya waa inay kuu nabadgasho bushi iyo qawaadix iyo ifsaad waa inay ka nabadgasho wey tahay inta haddaad markaada helin damma wuxuu u dumahayaa weye ilayhi ila lmansuus wuxuu u dumahayaa wey ilayhi ila lmansuus wuxuu u dumahayaa hayru asagoo qoyrkiisu u darayo ku xoojinaya haddii ciladii lagugu qabsado oo lagaa buufiyo hee ha cararina waxa wey ayada xooji wey ayada karkar oo maxaa la yidhahdaa hee meelo kale maxaa la yidhaahdaa harag iyo waxaad ka saartaa caral iyo uga dhiji wey cid waa in lakakabo bama ilayhi maxaa la yihahda almansuus alayh xukm wuxuu u dumaaya ku daraya ayrahu ase ayrkiisu ku biirinaya oo min alawsaafi tilmaamihii ah awsaaf iyo tilmaamo ayuu ku xoojinaya cilad marka laga soo weeray laga busheeyey awsaafu ku xoojinaya alatii awsaaftaasoo dal uu ku tusay adaliilu xujadii gartu ay ku tusay calayha waa inay adila ku tusadee adila eh, awsaaf ay ku tusayso yaa keenaysaa waad ku xoojinaysaa waa ku naashnaasha waa ku gufaynaysaa waa isdifaacaysaa meel fiican baad maraysaa ayb hawsha marka saasaad samaynaysaa wooye intaas waa cilad mansuusa markay ahayd cilad mansuusa warkeed waa ku dahay fain lam yajid hadduusan helin fi nasi nas hadduusan ka helin ilo mansuus hadduusan nusuustii ka cadala wuxuu u leexanaya u bayrhayaa ila lmafhuumi hadda mafhuum baad aadaysaa ila adiladu sabab kalo horsay sooma jeeda hadda waxaa lagu bilaabay adiladii maxaa leh nusuustii daahirkii manduuqii mafhuumkii afcaal rasul iqraadsu baa lagu leeyahay ijmaac lagu leeyahay kabacdi waa la soo degay qiyaas baa la aaday ciladii baa la aaday mansuusada haddana mafhuum baa la aaday sida loogtii baa la tulaaba tulinaya sooma jeedin hawas mujmac baa loo socdaa fain lam yajid fi nasi cadala wuxuu u leexanaya ila lmafhuum buu leexanaya mafhuum buu aadaya fain lam yajid hadduu hadduusan ka helin fii daalika mafhuumka hadduusan ka helin fain lam fii daalika fi mafhuum mafhuumkiina waad ka weyd waad baarbaartay waad rogrogtay waxba waa laga waayay wey ayib nadara wuxuu fiirinayaa fi lawsaafi degdegi weya nadara wuxuu fiirinaya fi lawsaafi tilmaamihii iyo calaamadihi uu fiirinaya almu'ahirati ee saamaynaysay fi lusuuli usuusha saamaynaysay usuusha الكتاب wasunna maxaa layiha usuushaa wixii mucatir ku ahaa oo awsaaf ah oo raadaynaya saamayn ku lahaa ayuu fiirinaya de muatirkuna muxuu ahaa wuxuu ahaa muatirku he alcilati taduuru maca alxukmi he wujuudan cadam waan soo marnay hawshaasaad fiirinaysaa marka nadara fi awsaaf tilmaamihii fiirina macaanidii almuairati saamaynaysay fi lusuuli usuusha saamaynaysay min dalika alxukmi asaga min dalika alxukm muxuu yahay waa xukunka xaadidka oo naasilada aad u rabto min dalika alxukmi waxaa weeye eh, waa xukunka naasiladu ay leedahay xukun u raadinayso eh, tii kale xukunkeedi waa soo maaha xukun meesha u raadinayso nuska qaar waxaa ku qoran maxaa la yidhahdaa fii dalika alxukmi saasaana fiicnaan lahay fii dalika alxukmi oo ah xukunka naasilada iyo xaadisada saasaa fiicnaan lahayd nuska qaar saasa ku qoran marka haddii xuruufta jirkuna naa'ib bay kala noqota wax dhiba male ma intaasuu uga haraayaa awsaafta mu'asirada maya waktabarahaa wuu ikhtibaarhaya wuu imtixaanhaya ikhtibaar soo ma taqaanin wakhtabara awsaafta lafteeda ikhtibaarinaysaa toorbiin baad ku fiirinaysaa coronavirus baad ka baaraysaa malariaad ka baaraysaa maxaa la yidhahdaa aidis baad ka baaraysaa qabyaalad baad ka baaraysaa waxay wada fiirinaysaa toorbiin baad qaadanaysaa waxaasuna soomaali waa qarmi wakhtabaraha wuu ikhtibaarinaya awsaafta mu'airadahay mufradatan xaalay tahay awsaafta mid gooniya hal cila hadday tahay gooni baad u fiirin wey keligeed taad meel dhigto yaad fiirinoo waxaa leeyahay hawshay ka baaraandegi mujtamacatan iyo mid maxaa la yidhaahdaa kulantay mujtamacatan mid kulantay oo macnaheedu maxay tahay waa markay cilladu tahay hee eh, awsaaf badan oo murakabaan markay leedahay wasfi walba inaad baadto u kaato tusaaleahaan xukunku wuxuu leeyahay saddex cillo buu leeyahay cillo walba gooni baa rabaa inaad baarto hal cillo hadduu leeyahay waa mufrada cillada waa baari hal cilo ku taagan yahay hadday tahay cilo mujtamacoo saddex cilo laba cilo ku taagan yihiin mid walba gooni u baari intaad mid baarta dhihi maysa kuwa kalena way fiican yihin iga dhaaf dhihi maysa maya mid walba waa inaad gooni baarta inay saxiix xog ku taagan yahay jamacta wuxuu ku yidhi famaa salima wixii nabad gala oo fayoobaada ila waxbaad baaraysaa ikhtibaar ikhtibaar dahab markii sheekh maaa suuqa lakeen maxaa la sameeyaa soo rag dahabka yaqaana ma fiirin war mafeeg baa iga fiir war lacagtan mafeeg baa soo iskama fiiriyo ninka doolarka sarifaya lacagta uu iska fiirinaya mafeeg baa masax baa iska fiirin kabacdina uu qaadanaya famaa salima wixii nabadgala oo cilalkaas ama mufradaa ama maxaa mujtamacaa ee minha cilal ka mida munfaridatan xaalay tahay oo mujtamacan mujtamacan miday tahay mid kulantay weeye mujtamacan mid kulantay xaalay tahay callaqa waa ku dhejinayaa waay callaqa waa shidan yahay de callaqa waa ku dhejinaya alxukma xukunka ku dhejinaya alayhi dushis ku dhejinaya alayhi dushis ku dhejinaya wafigaas w alayhi cala alwafi almuair ayuu ku awsaadaas ku dhejinaya halkaas waxuu ku dhejinaya mar haddii ficilkii mufradaa noqot ama maxay mujmac noqota ay kuu nabad xukunka ku dheji waa sidii la rabay war cadde wain lam yajid hadduusan helin intaa wuxuu kaga soo baxay ciladii mansuusada mustanbadadii intaas maxaa la yiraahdaa mafhuumkii cafwan mafhuumkii iyo maxaa musanadka wax kala soo baxay hadda wuxuu rabaa dib inuu ugu noqdo hadduu qiyaasku ahaa qiyaasul macnaa hadda cilada xukunku mar ku jirta waa wuxuu ka soo hadlahayay oo mansuuska badaa fi talab cilati binas miduu lahaa wuxuu rabaa hadda qiyaaska labadiisa qaybood oo kale oo ah qiyaasu dalaala wa qiyaasu shabah ayuu rabaa inuu isdaba iska fiir marka wain lam yajid hadduusan helin kuwa aan soo sheegnay oo dhan hadduu zina cilad hadday mansuusa tahay ma helin hadday maxaa mafhuum waxba kama helin awsaaf mu'athira meel waxaas waxba kama helin ee wa yajid allala hadduu ku cilay wa illam yajid caalim caalim faacil faacilku kaa gooya hadda jeer la soco waxa oo dhan aan ku aanay fa illam yajid fa illam yajid waa caalimka waxa la helay waxa ma helin mujtahidka wain lam yajid ee maashiina qaa'imiina calaa maa qadamnahu waxaan soo hormarinay oo maxay ahayd qiyaasu dalaala la so qiyaasulcilla wuxuu ahaa cilladii baa meesha ku jirta oo naskuna tusaya alaysa kadalika qiyaasu dalaalana muxuu ahaa meesha cilla kuma jirinin laakiin waxaa jirta hee calaamad iyo sumad iyo binaanna tusaysa hee meesha cilla ku jirto alaysa kadalika awshaaftii noocaas ahayd oo cillada noo ishaaraysay oo sinyaalaha noo bixinaysay oo noo baaqaysay oo tooshka noo bixinaysay kuwii ayaga ashbaahda hadda ka wado fain lam yajid mujtahidka caalimku hadduusan ciladii keeni hawla horo soo hormaray callala wuuu ku cilayn bilashbaahi isu ekaanshada maxaa qiyaasu dalaala ayuu wax ku cilayn weeye addaalati ashbaahaasu addaalatu ku tusaysay cala alxukm xukunku tusaysa weeye calaa maa qadamnaahu ugu noqo weye qiyaasu dalaala halkaa iyada wa looga hadlayo wax looga hadlayo waxaa kaloo meeshaan la yidhaahdo ayada lafteedu waarid ah markaan ka hadlaynay ciladu cilada mansuusada qaybu u qaybiya jeli markaasuu jeli ajalaha intuu yir haddana wuxuu ku xujiyey maxaa le waa yeliyahae fi lbayaan markaas wuxuu sheegay awsaafta xukun markuu leeyahay miaalku marka wuxuu u keenay khamrada markii laga hadlaayey haddii inta wasfi la sheego iyo tilmaan la sheego aan xukunka cilo u ahayn wuxuu yidhi he waa khata iyo waa ceeb miaalku marka wuxuu keenay inama alkhamru والميسر والأنصاب والأزلام هي رجز من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد an yuqac baynakum alcadaawat wاlbagdaa fi اlkhamri waxaa la yidhaahdaa wayasudakum can dikrilah wa can isalaa awsaafta ayada soo macaani badan maaha wuxuu ku leeyay macaanida noocaasee awsaafta noocaasoo shayga lagu sheegay he waa macaani iyo awsaaf iyo tilmaamo xukun lagu dhiso ashbaa wey tan lafteeda meeshay soo gelaysaa midtaa laftigeedu laakiin markii la qiilbaarayo inta badan waxaa laga fiiriyaa he inay ciladu mansuusata oo sifaad la sheegayta marka labadu laakiin ayana waa soo gelaysaa laakiin hadda midda hore ayuu ayuu ula jeedaa oo ah qiyaasu dalaala ka socono fain lam yajid hadduusan helin hawlahaad maaa la qiyaasu dalaalan hadduusan helin macala callala wuxuu ku cilaynayaa bilashbahi bilashbah kaasuna muxuu ah qiyaasu shabah qiyaasu shabah marka hadda waxaa weye nin qaaday hee xumbo cuskay weeye shiraasi ma qabay hadda la soco laakiin waa nin caalim waxbuu dejinhaya waa nin caalim waxbuu qorhaya marsaas daraaddeed bu wuxuu ku yidhi fain lam yajid callala bilashbahi maxaa leey qiyaasu shabah isu ekaansaa goorma in kaana hadduu yahay caalimkii mujtahidku minman yara qof arkayo ictiqaadsan oo aaminsan mujarada shabahi shaha mujarada anigu ma aaminsani buu ku leeyahy lakin hadda adigu aaminsan tahay ku cile aday kuu taallaa iil biinaya sooma iil biinaya marka anugu ma qabo laakiin adu haddaad saa arkayso waa ariiq kuu fura inaad wax ku cilayso w fain lam taslam lahu haddaysan u suuragelin oo u nabadgelin fain lam taslam lahu haddaysan u nabadgelin wey mujtahidka cilatun cila haddaysan u nabadgelin dhammaan waxeedhan waa laga bushi waa laga kala tuura waxba waa heli waay fi lasli asalkii weeye ee culima waxaa la ogaanayaa asalkii maxaa la yidhaahdaa uu baarahayay dee oo xukunka ku dheganaa oo macluulka ah waxa laga hadlahay asalkii cilada ku jirtay oo cilo mustanbada iyo mansuus waxay noqotay laga baarayo fain lam taslam lahu cilatun fi lasl cilada asalka ku jirta hadday u nabadgeli weydo alima wuxuu ogaanaya waynu samaynaynaa calima wuxuu ogaanaya mujtahidkii caalimku ana alxukma xukunka ee xukunka xaadisada iyo maxaa la yidha xukunka asalka xukunka asalka ana alxukm xukm alasal weeye maqsuurun waa mid lagu gaabiyey oo lagu koobay cala alasli asalkaasaa lagu koobay laa yatacadaahu mana gudbo wey ma gudbi karo muxuusan u gudbi karaa laba sabab sababkooda waxa weeye inay cilladiisu tahay qaasira waaqifa laazima inay tahay meesha aysan dhaafin soo ma dhici karto taa waa la ogaada cillo labaad ousan u gudbi karin xukunka wixii hayru mucallal waa mutacabad cilladiisana lama yaqaano ilaahay baa yaqaan waa noolku addoonsaday samicna watacna marka mar hadday kuu caddaato cida kuu suurtageli weydo calima wuxuu ogaan ana alxukma maqsuurun waxaa lagu koobay oo lagu gaabiyey ee cala alasli asalkaa ma dhaafo weeye laa yatacadamu mana gudbo sifiican buu garan marka saas wey macnaha waa inaad cilalka hesho sidaa loo garramay waa inaad wax u dhinaaniriso oo nin weyn baa tahay wax u ratibto adiladiina ula soo baxdo haddii laakiin aad tira waa iska ordahayaa haddii adigana waa lagugu ordi weeye marka orodka jooji wey ayib in allah laa yuxibu durdurata wala dulmara fain lam yajid hadduusan helinin fi lxaadiثati dhacdadii muusan helin xaadisa xaadisa hadda kuu sheegay waa naazila meeshu camal la soco alxaadisa والnaasila wa ku oran ydul bas saasaana ficnaan lahay fain lam yajid fi xaadiثati fi naazila daliilan muusanoo yadulu kutusayo xukunkii weeye calayha dusheeda kutusahayo yaduluhu axaadiia kutusahaya oo min jihati daliilkaasu min jihati har agga shareecada ka ahaaday laa nasan nas muusan helin naska hadda laguu sheegaya waa nusuustii o dhan la soco dawaahirteedii nusuusteedii caamkeedii khaaskeedi wd wa laga hadlaayo wala istimbaaan istimbaadna ma helin mafaahiimtii iyo qiyaaskii iyo waxaa la yidhaahdaa istisxaab iyo waxaas waxba meeli wey walasbaatan abqaahu xukunku wuxuu ku baaqi oo ku reebaya oo ku daynaya abqaahu abal xukm xukunku wuuu ku dayn hadda waa lahayd inuu yihahdo abqaahaa xaadiثada wuxuu ku daynaya saas ma ficnaan lahayn laakiin hadda wuxuu milicsanayaa xukunka guud xukunku milicsanaya abqaahu xukunka wuxuu ku dayn weeye iyo arinta calaa xukmi اlasli xukunkii asalka fi اlcaqli bara'at اlasliya la soco bara'atu dimow istisxaabun maxaa la yihahdaa xaal caqligu weyla so asalka hadda lagu sheeg asalka hau qaadane asalkii maxaa la qiyaaska hau qaadan abqaa wuxuu ku daynayaa wey calaa xukmi اlasli xukunka asalka fi lcaqli caqliga maxay ahay waa inay ashyaadan he alaslu fi ashyaa inay tahay he alibaaxa inay tahay dimadeedu inay beri tahay waxba inaan laygulahay halkaasuu celinaya nafyan wa isbaatan midna ku rid maayo oo lagu kala tegaya calaa maa qadamnaahu wixii aan soo hormarinay howlii aan soo hormarinay halkaasaad maxaa la yidhahdo aan soo sharcnay halkaasaad maxaa la yidhahdo u celinaysaa weeye hada billahi towfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina muxamed calaa alihi waasxaabihi ajmaciin